carabtu kalaamka ay ku hadleen ayaa culummada nuxaadu raacraaceen waa baareen waa dabagaleen tatabuc ay sameeyeen raacraacid istiqraa' ay sameeyeen waxay ogaadeen icraab inuu afar kaliya yahay oo mid shanaad jirin tatabucaa lagu ogaada tatabuc raacraacid wa aqsaamuhu icraabka qaybyaalkiisu arbacatun afar weeye rafcun god weeye wa nasbun kordhig wakafdun hoosdhig iyo wajasmun reeb icraab waa afartaas rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun waa afartaas icraab rafcaha loo hormariyaa sababtuna waxay tahay kalaamku kama maarmo tarkiib oo mufiid ah oo aan rafca ku jirin ma jiro ma la keeni karo carabi maxaa yeelay tarkiib marka lagu yidhaha keen jumla mufida keen marka lagu yidhaha ficil iyo faacil haddaad keento faacilkiia marfuuca mubtadiya khabar haddaad keentana labadiiba waa marfuuc inna iyo isimkeedii qabarkeeda haddaad keentana qabarka marfuuca kalaam mufiida oo aan lafdi marfuucu ku jirin lama arko marka asagaa loo hormariyo maxaa la lagama maarmo waa cumda la idhahda waa cumda waa tiiru u yahay kalaamka kalaam mufiid ah oo lagu hadlo oo uusan marfuuc ku jirin lama arko ma laga maarmo sidaasaa loo hormariyaa wa nasbun kordhig nasbaha caamilka keena aad u xoog badanoo ficilaa badanaaba keena saasaa loogu xijiyaa wa khafdun hoos dhig khafdaha jasmaha waa ka sharaf badan yahaa la yidhi maxaa yeelay isimkuu qaas ku yihi wa jasmu hadda meel hartaba loo arkaa saa u dambeeyo marka maxaa loo dabamariyo hadda darajada ugu dambeedu iska yeesho falil asmaa marka fiiri waxaa la icraabo maxaan soo ogaanay waa isimka daahirkaa iyo ficil mudaaric alkhaali can inuunayn labadaas bisa la ecraabaa icraabtuna waa afartan siday u kala leeyihiin asmaada yaa gala afcaasha yaa gala afcaal haddii lagu sheega waa mudaaric oo shuruuddii laga helay asmaada lagu sheegaana waa isimka daahirka yaa gala marka yaa gala say u kala leeyihiin afartan falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas daalika waxaa lagu ishaara rafcun nasbun khafdu jesmu afartiyaa lagu ishaara bimacna almadkuur falilasmaai asmaada waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas lasoo sheegay xaggiisa waxaa uga sugnaaday alrafcu god wanasbu kordhig walkhafdu hoos dhig walaa jasma wax reeba fiiha asmaa dhexeed ma ahan asmaadu saddexay leedahay rafcu nasbu khafdu macnaheeda waxaa loola jeedaa isimka waa dhici kartaa caamil rafciya inuu ka hor maroo la rafciyo kaloo dhici kara caamil nasbiya inuu galo oo la nasbiyo waxaa kaloo dhici kara caamil khafdiyo ama jera jer iyo khafda waa isku mid inuu galo laakiin ma dhici karo caamil jasmiya inuu isim galo maba galaba ah, waxyaalaha jesmada keenaa ficilkay qaas ku yihin maba galo ism marka isim la jasmiyaa ma jiro ah, isim la jasmiyaa ma jiro maxaa yeele caamil isimku saddexdaas mid ya imaa inuu ka horreeyo caamil rafciya loo rafciyo inuu ka horreeyo caamil nasbiya inuu ka horreeyo caamil khafdiya ama jera waa isku mid jer iyo khafdi laakiin ma jiro isim la jasmiyo oo caamil wax jasmiya isim maba galaba jawaasimta waa arki doonaa maba galaanba asmaada ficilay gaar ku yihi asmaa maba galaanba marka haddii lagu yidhaahdo saddexda xaalo oo isimku icraabka ku leeyahay sheeg waxay leedahay rafca nasba khafd waa saddexdaa saddexdaasu leeyahy falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas alrafcu waanasbu waalkhafd walaa jasma wax reeb ah fii asmaa ma ahaanin walilafcaali afcaashii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas daalika waxaa lagu ishaaraa rafco nasbo khafdu jasmu afartaa lagu ishaaraa walilafcaali afcaashi waxaa u sugnaaday afcaasha la sheega waa ficilkii mudaaric oo shuruuddii laga helay walilafcaali afcaashi waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas xaggiisa alrafcu god wanasbu kordhig iyo waljasmu reeb walaa khafda hoos dhig fiiaas afcaal dhexdeed ma ahaan ficilka mudaarica icraabta saddexu ku leeyahy waxaa waxaa dhici kara caamil nasbiya inuu galo oo saas lagu nasbiyo waxaa dhici kara caamil jasmiya inuu galo laakiin ficil lama khafdiyo ma dhici karo caamil khafdiya inuu ka hormaro oo galo maxaa yeelay fiiriya cawaamisha khafdada keenta asmaaday khaas ku tahay caamilka wax jara xuruufuljar calaamad isimka lagu yaqaanay bay ahayd afartii calaamo isimka lagu garanayayba ka mid ahaay soo maa Ah. khafdadu calaamad yay u ahayd ism marka ficil maba geli kartaba ah. waxay gaar ku tahay ism marka xuruufulkhafdi ama xuruufuljar waad soo ogaatay yay galaanay gaar ku yihiin ism meel kale maba galaan ficil maba galaan kelimadaad aragto xaraf uu ka horreeyo min xuruuf iljar waa ism sharax moxamed maxyudiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay anwaacu licraabi icraabka nucyaalkiisa allatii anwaacda taqacu dhacda filismi isimka dhexdiisa walficli ficilka dhexdiisa jamiican dhammaan xaal ay yihiin arbacatun waa afar isku dar anwaaculicraab oo dhan waa afar wa aquulu waxaan leeyahay anwaaculicraabi icraabka nucyaalkiisa allatii anwaacda taqacu dhacda filismi isimka walficli ficilka jamiican dhammaan xaalay yihiin arbacatun afar wey alawalu kan ugu horeeya arrafcu god wey wahaanii kan labeeya annasbu kordhig wey wahaaliu midka saddexeeya alqafdu hosdhig wey waraabic midka afreeya aljasmu jasmo wey welikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo min haadihi lanwaaci anwaacdan ka mida anwaacdan alarbacati afarta macnan macnaa u sugnaaday macnahaasoo fi luqati luqada dhexdeeda ahaaday iyo waa macnan macno macnaho fi istilaaxi nuxaati nuxaada istilaaxooda ahaaday dhexdooda walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo min haadihi anwaaci nucyaalkan ka mida nucyaalkan alarbacati afartan rafco nasbu khafdu jasmu afartan nuuc mid kasta waxaa u sugnaaday macno macnahaasoo fi luqati luqada dhexdeeda ahaaday iyo waa macnan macno macnahaasoo fi istilaaxi nuxaatin nuxaadda istilaaxooda dhexdiisa ahaaday macnaheeda waxay tahay afartan mid kastaa luqadana macnuu ku leeyahy istilaaxana macnuu ku leeyahy rafcadii ka bilow ama rafcu rafcihi fa huwa rafcaa fi luqati luqada dhexdeeda xaal ahaaday alculuwu waa sarayn walirtifaacu kor noqosho saasaa luqada lagu yidhaha rafca luqa ahaan alculuwu sarayn walirtifaacu kor noqosho waa kaasa macnahaasa luqada lagu yidhah waa luqada wa huwa rafci fi listilaaxi xaalu ahaaday taqayurun waa isbedel maksuusun oo la gaar yeelay kelimada aakirkeeda isbedel ku imaana wey oo gaar ah calaamatu calaamada lagu gartaa addamatu waa damada xarakada oo godkaa xarakadaasaa lagu gartaa calaamad u ah iyo wamaa naaba canhaa wixii ka naaib noqdo damo iyo wixii ka naaiba calaamad waxa u yihin kelmadu inay rafcisanta rafco waxaa la yidhaha isbedel kelimadda ku yir ku yimaada isbeddelkaas waa macnawi laakiin calaamadda lagu garto waa damada iyo wixii damo ka naaiba damana afar shaya ka naaib saddex shaya ka naaib noqoto alwaawu wاlalifu wanuunu saddexdaasaa ka naaib noqoto damana saddex shaya ka naaib noqota alwaawu waalalifu wanuunu marka damo iyo saddexda ka naaib noqota afartaas aa lagu gartaa meesha rafcadu ku jirto rafcadu waa isbedelka kelimaddu ay isbedelaydo waa macnawi calaamadna afartaasa u ah wa huwa rafcii fi listilaaxi xaalu ahaaday taqayuru waa isbedel maqsuusun la gaar yeelay calaamatu calaamada lagu garto rafcada addamatu waa damo iyo wamaa naaba canhaa wixii naa'ibka ah wasatacrifu waad garan qariiban mar dhow maa waxa ka naa'ib noqda canidamati damada filfasli fasalkaad ku garan doontaa fasalka alaatii soo socdoo imaanaya fasalkaasaad ku baran doontaa waxyaalaha damada ka naa'ib oo ah alif wow nuun insha allahu hadduu alla doono alla hadduusan doonin bara kahorad iska dhime ama kahorad casharka kaare ama waa fahmi weyne waa alla inuu doonaa shardi ah, ilaahay inuu doono unbaad ku baran kartaa waad ku garan kartaa wayaqacu rafcu rafcuhu waa dhacaho waa galaa fii kullin mid kastoo min alism ism ah iyo walficli ficil isimka waxaa loola jeedaa isimkii mucrabka daahirkaa ficilkana waxaa loola jeedaa ficilkii mudaarica ahaa alkhaali can nuunayn ah, labadaasaa loola jeeda rafcuhu waa galaa isim iyo ficil labadaba naxwu yaquumu caliyun cali waa istaaga hadda yaquumu waa ficil mudaari waa rafcisan tahay rafcihii calaamadan ku galayna waa damada miimka saaran caliyun waa isim waa rafcisan yah waa waa faacil calaamadan ku garanayna waa damada ya-da kor saaran wayasdaxu waa qayliyaa albulbulu shimbirkii magaciisa bulbul la dhihi jiray waa shimbir oo cod qurxun oo cod quruxdiisa ay carabtu kuba mahmaahdaba ah, mahmaaha ay ka dhigaanba waa cod qurxooyn bulbulaa la yidhaahdaa bulbul wa bihi اlmaalu fii xusni sawt la yidhahdo axsanu waxa weeyaan min min sawt اbulbula la yhahdo sawtka oo aad tusaalaha laga dhigayo wayasdaxu waa qaylyaa qaylada wey yasiixu wey dahabka xaashiyada waynu kugu yaallaa xibal dahabiyaha inay tahay yasiix macnaheedu inuu yahay yasdax ah, waa qayliya albulbulu yaquumu hadda waa ficil mudaaric caamil rafciyaa ku jira caamilkaas waa macnawi waa ficilkan ka marnaashada uu ka maran yaho ka qaawan yahay caamil nasbiya iyo mid jasmiya mar hadduu labadaas ka maran yahay mid rafciyaa ku jira يquم فiعل مdaaرع marفوuع للتjarudi miن النaaصب والjaaزم وcalaamaة رفci dmة ظaahiraة فi waa rafcisay calaamadan ku garaynan waa damada عaliy فaaciل يquم marفوuع waa rafcisay وcalaamaة رفci maxaa calaamado ku garayna الdmة ظaahiraة عalى akhir وystxu bulbulna waa la mid إxraabka وأma نصب نصبhi fa huwa nasbuhu fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaal u ahaaday alistiwaau waa kor noqosho iyo walistiqaamatu toosnaasho alistiwaau sinaasho kor noqoshaa dhihin hadda waxaa loola jeedaa istiwaha eg shaygu inuu eg isla eg yahay ayaa loola jeedaa maanta saasaa loola jeedaa waa nasbu nasbaha fi luqati xaalu ahaaday wa ama nasbu nasbaha fahuwa nasbuu fi luqati xaal uu ahaaday alistiwaau waa sinaansho walistiqaamatu toosnaansho saas wey wa huwa nasbaha fi listilaaxi istilaaxa nuxaadda xaal uu ahaaday taqayurun waa isbedel taqayurkeesoo maqsuusun la gaar yeelay taqayurkeesoo calaamatu calaamadda lagu gartaa alfatxatu ay tahay isbedel kelimaddu ay isbedelayda weeye aqirkeeda calaamadda lagu gartaana waa alfatxatu wamaa naaba canha waa fatxa iyo wixii ka naa'iba waxa ka naa'ibana waa afar alalifu wاlkasratu wاlyaau wa xadfu nuur waa la yaqaan horaad u baratay afartaasaa fatxa ka naa'ib noqoto wa alalifu wاlkasratu wاlyaau wa xadfu nuur kaasaa la yidhaha nasbu halkuu gala nasbu ismna waa gala ficilna waa gala wayaqacu waa dhacaa annasbu nasbuu fii kulli mid kastoo min alismi isimka ka mida iyo walficli ficilka ayda noqoshee ayda waxaa wey sidii rafcadu ay u gelaydoo kale weeye naxwo lan uxiba ma jecli alkasala wehsida wehsi waa nabcaanig cashar dhegayso miiska iska saar berri galab soo qaad markii jawaabta lagu weydiiye indhaha caddee ma jecli lan uxiba ma jecli alkasala weysida hadda fiiri uxiba waa ficil mudaaric waa nasbisanta maxaa yaele caamil nasbiyaa ka hor maray lantaas way caamilku inay nasbisan tahay fadxadan ku garayna ba'da kor saaran alkasala waa isim waa nasbisan yah maxaa yale waa mafcuul bih uxibudaa nasbido caamil u ah ficilkaana caamila oo ku camal falaa uxibadaa caamil ah oo alkasala ku camal fasha uxibanaa iyadu yaa ku camal falay lanta haddii lagu ihahdaa lantu waa caamile aawa macmuulkay ku camal fashay uxiba uxiba waa ficil waa caamile aaway macmuulku ku camal falay kasala marka hadda alkasala waa nasbisantahay calaamadan ku garayna nasbadana waa fadxada saaran lan xarfu nafyin wa nasbin wastiqbaalin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alraab uxiba ficlu mudaaric mansuub bilan wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wafaaciluh ficil mudaaric hamse lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana alkasra mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wa ama alkafdu kafdaha fahuwa kafduhu fi luqati xaalu ahday atasafulu waa hoos noqosho hoos u dhac wey tasaful hoos noqosho ama hoos u dhac wahuwa khafduhu fi listilaaxi xaalu ahday tagayuru waa isbedel maqsuusun la gaar yeelay maqsuusun la gaar yeelay tagayurkaasoo calaamatu calaamadda lagu gartaa ay tahay alkasratu kasro iyo wamaa naaba canhaa kasro wixii ka naa'ib noqda waa laba waxa ka naa'ib noqda alfatxatu weliya labaa ka naa'ib noqon jirtay kasro ah. alfatxatu walyaa-u labadaasaa ka naa'ib noqon jirta khafda halkuu galaa walaa yakuunu lkhafdu kafduhu ma ahaado ilaa fi lismi ism maahane meel kale ma galo meel kale ma galo maxaa yeele caamilka keenayaanba meel kale gelayn xuruufulkhafdi meel kale ma galaan ismay galo marka khafduhuna meel aan ismayn ma galo naxwu ta'allamtu waan xanuunsaday min alkasuuli wehsi badanaha qalbiga ila xanuuna wehsi badane markaan arko dhibaatada haysan meeshaan iska fadhiyaa hadhow dhowr sano kadib wuxuu arkaa dadkii ardadii la fadhido cirka marayda xidigaha lixaada agtooda marayda isagoona bartiiyuu fadhiyo dana kuwo kaloo saddex sano kadiba juruubiga loo bilaabayo kuwaasu ag fadhina markay saddex sano joogaanoo lixaha gaaraan uu iska quusana u leeyahay wax la baran kara maana iga wad meelahaasu fadhiisaa markuu arko kii juruubiga la dhegaysan jiro caalima oo masjidka fadhiyo dadka diinta u qaybinaya uu leeyahay kaas waagii wax baraayo meeshaanan ku arki waaba isnaqaan waa isla akhrisan jir sheeko xaybta isla akhrisan jir xaybtare taas halkaad aad adiga marka wehsi badane markaan arko aqalbu ila xanuuna daycaadda haysata qofkaas iyo dindarada iyo dhibaatada ku soo socda alla waalkeena naga reebi digaagga markii loo dhigo ukunta labaatan xabaa loo dhiga haddow qaar jiijiiluu noqona digaagu noqona qaarna fuunto <laughs> ardayga fuuntooba weysi badane weysi badana waa fuunto alaiska tuuraa qashin qiima mayo allow fuuntaha naga dhigi ta'alamtu waan ka xanuunsadaa minalkasuuli weysi badana weysi badane aan ka xanuunsadaa ta'alamtu ficlun wa faacilun ta'alam ficlu maadin mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alaxraab wataabu damiiru mutaصilu mabniyun calaa damin fii maxali rafcin faacil min alkasuuli min xarfi jarin mabniyun cala الsukuuni waxurika biاlkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn wa kaanat alxarakatu fatxatan liannaha akhafu اlxarakaat alkasuul ism majruuru bimin wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akiri aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani bitalamtu hadda alkasuul alkasuuli waa khafdisan yihi calaamadan ku garaynaa waa kasradaas kasradaasaan ku garayna wa ama aljasmu jasmaha fa huwa jasmuhu fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahday alqaطcu goyn jazama waa gooyey wey luqada carabiga jazama waa gooyo waa jasmiyey wa fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaalu ahday taqayurun waa isbedel maqsuusun oo la gaar yeelay tagayurkaasoo calaamatu calaamada lagu gartaa asukuunu sukuun ay tahay iyo wamaa naaba canhu wixii naa'ibka ah waa isbedel kelimadda aaqilkeeda ku timaadee jasme haddii la yidhi kelimaddu ku jirana waa ficil mudaaric kelimaddaasuu ku jira waa isbedel oo kelimadda ku yimaada isbedelkaasna calaamada lagu gartaa waa sukuun iyo wixii ka naa'iba waxaa ka naa'iba waa xadaf keliya xadaf keliya ka naa'ib noqda walaa yakuunu ljasmu jasmuhu ma ahaado ilaa fi lficli mudaaric ficli mudaaric keliyuhu galaa meel kale ma galo naxwo lam yafus ma liibaanin mutakaasilu wehsilo mid wehsadaa ma liibaanin mana guulaysan naxwu lam yafus ma guulaysan oo waxa weeyaan imtixaan kuma guulaysan mutakaasirun mid wehsadaa lm xarfu nfyin wajasmin waqalbin mabniyun cala sukuuni la maxal lah min alraab yafus ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmi asukuun mutakaasirun faacilu yafus marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akli yafus waa jasmisay hal caamila galay wax jasmiya waa caamilka waa kee lam marka lamtaas waa caamil aw macmuulkay ku camal fasha ficilka yfus aw camalkiina sukuunka khalaas naxwadii waa fahm intaasood sii dadaasho waa naxwadu waaba saddexdaas waa caamil iyo macmuul iyo camal faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday ardayo faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday ardayo anna anwaaca alicraabi icraabka nucyaalkiisa calaa alaaati aqsaamin qaybo saddexa weeye afartii icraab afar u ahaa soo maahan afartii saddexay u qaybsami saddexay u qaybsami afartii faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday anna anwaaca alicraabi icraabka nucyaalkiisu calaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa inuu ku sugan yahay korkood qismin ka bedelo qayb ayuu ku sugan yahay qismigoo mushtarakin la wadaagsado bayn alasmaa'i asmaada iyo walafcaal afcaasha qismi asmaadana waa galaa afcaashana waa galaa waa mushtarak waa mid la wadaagsado waa mushtarak wa huwa qismigaasu arafcu rafca iyo wanasb wey labadaas oo icraabta ka mida asmaadana waa galaan afcaashana waa galaan waad arkayda isim rafcisan isim nasbisan waad arkayda ficil rafcisan ficil nasbisan mushtarak wey labadaas waa qismin ayuu u qaybsamaa qismigaasoo muqtasin gaar ku ah muqtasin oo gaar ku ah bilasmaai asmaada wa huwa qismigaas alqafdu wey qafduu asmaadu gaarku yih waaba calaamad lagu yaqaan isimka qafdu wa qismin u qaybsamaa qismigaasoo muqtasin gaar ku ah bilafcaali wa huwa aljasmu waa jasma as'ila asiladaas inaad ka soo shaqaydo adaa lagaa rabaa waa dersiga dambe asiladaas calaamaat اlicraabi icraabka calaamadihiisi haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlaayey qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajrumi wuxuu yidhi baabu macrifati calaamaati اlcraabi hurdaaya kac marka waxaa la yidhi halkaan mar haddii la soo gaaro ilaa baabkaanu ka dhammaanayo meeshii naxwo lagu fahmi jiraad joogtaa jilb iyo calaacal inta u fadhida aan qaybu fahmi yadaa hurdaaya warkiis daagan laakiin inta jilb iyo calacal u fadhido indhaha keensatay maskaxda aa qaybu fahmi qayblo fahmi weyne maxaad umalaynaed hurdaay iyo wesilow kaas isagu kuma jiro baabkaba inta tartamayda kuma jiro baabu macrifaat calaamataxriha baa la yidhaha baabka ugu muhiimsan dii ardagu markuu baabkaasu dhammaado aad fahmi weydo meeshaas yaan waqti kaaga baabi'i waxaad fahmi karta raadso ama mid kaloo la bilaabayaa la raadsadaa ila moogta adiga maskaxda moogta waktigaagu waa qaali meelaadan wax ka faa'iidayn lama fadhiyo soo ma marka baabkan waa la fiiriya markuu dhammaadoo gebangaboobo si mufasalo uga hadla marka hore kadibna haddana mujmalu ka dhiga mujmalkaasaa la isku imtixaana markaas la is-imtixaana haddaad dhacdo ajrubi la bilaabaya ka raadso ah, lama quusto weliga horta laisma yidha wax ma barakar korontada maaragtay yarta aad noo shaqaynayda toban iyo siddeed kun oo gooru ku fashilmaa layidhi ninkii samiy toban iyo sideed kun oo gon hadda ka war waa fashilmay isma laha waa fashil waa ku laabana oo leeyahay anaa keeni doona iska da adigana laba ajrubigaad ku fashilantaad kii saddexaad kaale ka war <laughs> marka laakiin baabkaan markuu dhammaado mid cusubaad ka raaseen horay looma sii socdo maxaayna meesha waxdi kuma hayna mogta qaama zaydun lema hayna maantona baabu macrifati calaamaati اlicraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii wey ah. baabu mubtade ka dhigo qabar soo qadado baabu macrifati calaamaati اlicraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii haadaa maxalu maxalkiis waa kana ah. maxalkii lagu baranayey icraabka calaamadihiisa waa baab baabkan wey lirafci godkiiyay u sugnaadeen arbacu calaamaatin calaamado afar afar calaamaa rafca leeya kelmaddu inay rafcisan tahay afar calaamaa lagu gartaa oo loo deliishadaa kelmaddu inay rafcisan tahay afartaas calaamo midaad ku aragto kelimadda waxaa la idhaha kelimaddaanu waa rafcisan tahay waxaana u deliila calaamad hebla ku jirta oo calaamadihii rafcada ka mid a afartaasaad u deliishani afartaas kelimaddaad ku aragto maxaad ku xugmine inay rafcisan tahay xaw ah. daliil hadii waa inaad fisan tahay calaamadaanaad leedahay afartii calaamo rabca mid kamidaa ku jirta lirafci godkii arbacu calaamaatin calaamado afar ha u sugnaadeen ka bedelo addamatu dama u sugnaatay ayadaa asala marka waa asal ayadu saddexda kale ayaday naa'ib ka yihin ah. kelimad haddii la rafcinaa waxaa asal ah waxaa asal ah in dammo lagu rafciyo saas darteeda ayada markaan ixraabayna cilayn mayno maxaa yeele shayga asalkaa lama cileeyo saddexda kale ayaday naa'ib ka yihiin saas darteeda markaan wax ku ciraabno waa cilaynayna tacliilan daba dhigayna liannahu kada aan ah. ah. lena soo ma jeedin tacliil lirafci godkii arbacu calaamaatin calaamado afaraa u sugnaadeen addamatu damaa u sugnaatay ka bedelo walwaaw wa u sugnaatay walif alifa u sugnaatay wanuunu nuuna u sugnaatay afartaasaa lagu gartaa kelimaddu inay rafcisanta mid waa asal xaraka la yidhah wadamada waa xarakada saas u godan saddexda kalena waa xuruuf ayaday naaib ka yihin ayaday naaib ka noqon sharax qaala moxamed cabdulxamiid wuxuu yidhi moxamed muxyadiin cabdulxamiid محمد محي الدين cabdالxamiid wa aquulu waxaan leeyahay tastadiicu ardayo waxaad awoodaa an tacrifa inaad garato analkelimata kelimadda marfuucatu mid la goday inay tahay biwujuudi calaamatin calaamo la helideed ayaad ku garaneen fii caaqiriha caaqirkeeda laga helo calaamadaasoo min arbaci calaamaatin calaamado afara ka mid a ardayow kelimaddan inay rafcisan tahay inaad garato waxaad ku awooddaa afar calaamo mid ka mida inaad ku aragto wa aquulu waxaan leeyahay tastadiicu waxaad awooddaa an tacrifa inaad garato ana alkelimata kelimadda marfuucatu mid la godo inay tahay biwujuudi calaamatin calaamad la helideed ayaad ku garaneen fii aakhiriha kelimadda aakhirkeeda laga helo calaamadaasoo min arbaci calaamaatin calaamado afar ka mid ah waaxidatun mid waaxidadoo minhaa afarta ka mida ah, asliyatun asal mid loo nisbey wey afarta mid ka mid ah waa asal wahiya midaasu addamatu waa dam wa alaaثun saddexna furuucun faracay ka yihiin canhaa damada wa alaaثun saddexna furuucun faracyaal weeye canhaa damaday farac ka yihiin wahiya saddexda faraca alwaa wow wey walalifu alif wey wanuunu nuun wey u fiirso marka kelimad marka la rafcinaa afarta calaamo mid iska soo qabee ku rafci maaha afarta calaamo inta iska soo qabatid ku rafci maaha ma aha taas ogow ah. kelimada marka la rafcinaa afarta calaamo inta mid iska soo qabato ku rafci maaha kelmadaha la raabaa kelmadaha la icraabaa waa sideed isim mufrada jamcu taksiir jamcu lmu'anasi saalim ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayin asmaau lkhams jamcu wakalu saalim muan afcaal khams waa sideeddaas waa sideed isim mufrada jamcu taksiir jamcu lmuanas saalim ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayu jamcu mudakaru saalim asmaa'u lkhams muhanna afcaal khams sideeddan kelimadu waxaa la ciraaba marka la soo dhaabiy waa iska sideed ah, waa sideed marka saas loo duuduubo siddeedan kelimo kelimadii aad rafcaydo afarta mid iskaga soo dheg maahan afartan calaamo siddeedan kelimo midba qaybu iska le ah. calaamadaha waa kala leeyihi kelimad waxay iska leeda damada wax kale laguma rafciyo kelimadna wawda iska leeda wax kale laguma rafciyo kelimaduna alifta iska leeda wax kale laguma rafciyo kelimadu nuuntay leeda may fahamti kelmadihii la xraabaymeeqay ahaayeen siddeed sideed waa sideed waa shan saddex lagu daray sideed sideeddan marka afartan calaamo waa kala leeyi waa kala leeyi marka u fiirso damada afar kelimaa lagu rafciyaa damadiyaa la bilaaba marka qaala mamed qaala moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud wuxuu yidhi fa fatakuunu damadii calaamatan calaamad ayay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u noqotaa fii arbacati mawaadica meelo afar ahayna ugu noqotaa afar meelood sideed ayaa la exraabaya afar meelood markay rafcisan yihiin wax kale laguma rafciyo damaa lagu rafciyo inay rafcisan yihiin calaamadda lagu gartaa waa in dama lagu arko afar fa فتكuن dمdii cلاaمة cلاamay نoqotaa لرفع رفعay cلاaمad u نoqotaa في aربعaةi مواaضعa meeل aفرa السم المفرد ka bedlo سم مفرday cلاamad u نoqotaa سم مفرda kala قاad male مذkر ahaado مؤنث ha ahaado إعراaبku ha ka muuqdo ha qadaro منصرف ha ahaado تنوين ha أqبlo ma lا ينصرف ha ahaado kala قاad male ism mufrada lama kala qaadaya xaalatu rafc munsarif iyo maalinصarif waa isku mid maanta mudaker iyo muanaf waa isku mid midka icraabkiisu uu lafdigayaho ka muuqana iyo kan lagu qadara waa isku mid ism mufrada dhammaan iyadoon la kala qaadin maxaa lagu rafcinaa dam hadduu saxiixulcaaqil yahay damadu waa ka muuqani haddii uusan saxiixaaqil ahayna waa lagu qadara laftiisi mufrada oon la kala qaadin damaa lagu rafciya oo calaamada lagu garta inuu rafcisan yahy waa damo fa ama damatu damadii fa takunu damadii calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u ahaataa fi arbacati mawaadica meelo afaray ugu ahaataa alismu lmufradiyay calaamad ugu ahaataa wa jamci tagsiiri jamcu tagsiiri calaamadu noqotaa jamcu tagsiir markaa la rafcinaa calaamadiisu waa damu wax kale maya jamcu tagsiir la kala qaadi ma munsarif iyo maalaynsarif waa isku mid baabkan mudaker iyo mucanaf waa isku mid kan icraabkiisu daahirka yahay iyo midkuu taqdiiriga yahay waa isku mid dhammaan jamcu tagsiir maxaa lagu rafcinaa damu wax kale lagu rafcin wa jamci muanafi saalim jamcu muana saalimay calaamad ugu noqotaa wa jamci mu'anai kii la dadigayey jamciisii ugu noqotaa jamcigaa saalima nabad galay jamculmu'anai saalim isaga haddee kala qaadiya maba yeeshaba ah, meel lagu kala qaadaanba jirin kuwaas meel lagu kala qaadaa soo socota jamcsi mufrada abwaab lagu kala qaadayaa soo socota saasaan hadkan u leenaha lama kala qaado isim mufrada abwaab lagu kala qaadaa soo socota jamcu tagsiirna meel lagu kala qaadaa soo socota asna laakiin jamcu muslim kala qaadba ma leh isaga meel ugu kala qaada ma jirto waxaa tiraa jamculmunisaalim calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahay waa maxay waa damu walficli ficilkii calaamad ugu noqotaa ficilkii almudaaric mudaaric ahaa alladii ficilkii lam yatasil uusan la xidhiidhsan biaakirihi aakirkiisa shay un shayna ficil mudaaric oo aakirka aan waxba kala xidhiidhin marka la rafcina damaa lagu rafciya ama saxiixulaakir ha noqdo ama muctalaakhir ha noqdo kala qaad male hadduu saxiixulaakir yahay waa ka muuqanee damadu hadduu muctalaakhir yahay waa lagu qadaraa laakiin ficil mudaaric oo aan aakirka waxba kala xidhiirin waxa la xidhiidhsanaa oo la diidaa waa shan shay mimaa yuujibu binaa'ahu ow yanqulu icraabahu sharaxaan ku arki doonnaa shayga la diidayo oo lagu leeyahay yuusan la xidhiidhsanin waa mimaa yuujibu binaa'ahu ow yanqulu icraabahu ficil mudaaric in mabni uu noqday waajib yaa ka dhiga labadii nuun nuun tawkiid iyo nuunsu icraabka in xarake laga raro oo nuun lagu rafciyana waa alifulinayn waa uljamaaca yaa almuanasulkhadab marka shay waa mimaa yuujibu binaaءahu ow yanqulu icraabahu wax in uu mabni noqdo waajib ka dhiga sida labada nuun iyo wax icraabtiisa xala ka rara oo u rara in xaraf la icraabo iyo nuun midna waa inuusan la xidhiidsan markuu sidaas yahay calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahy waa dam qaala maxamed maxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waa qulu leeyahay takuunu damatu damadu calaamatan calaamay noqotaa calaa rafci kelima kelimadda la gudideeday calaamad u noqotaa kelimaddan inay rafcisan tahay calaamay u noqotaa damadu fii arbaci mawaadica afar meelooda igu noqotaa almawdic اlأwal meesha ugu horayda oo damadu calaamad ugu noqota rafcada alism اlmufrad waa isimkii la kala yeelay wاlmawdic الثaanي meesha labaadna jamcu tagsiri weeye wاlmawdic الثaalث meesha saddexaydaana jamculmu'anafi saalimu waa jamcumuana saalim waalmawdicu raabic meesha afrayda oo damadu calaamad rafcada ugu noqoto alficlu mudaaric waa ficilka mudaarica aladii ficilka lam yatasil uusan la xiriirsan bihi ficilka alifu inayn kow walaa waawljamaaca labo walaa yaau mukhaadaba saddex saddexdaas hadday la xiriirsadaan waa wixii ixraabka rarayay mimaa yuujibu mimaa yanqulu iraabah wey walaa nuunu tawkiidin nuunu tawkiid waysan la xidhiidhsan nuuntaasoo khafiifatun fudud aw haqiilatun culus walaa nuunu niswatina waynaysan la xidhiidhsan nuunu tawkiid ka labaad nuunu tawkiid oo culus layusjananna waa midka shiran iyo nuunu tawkiid fudud walayakuunan min asaaqiriin lanasfacan midda ku jirta wey walayakuunan marka midna weynaysan la xidhiidsan nuunu tawkiid ama ha cuslaato ama ha fuudaato labada midna weynaysan la xidhiidsan ama alismu lmufrad isimka la kali yeelay maxaa loola jeedaa isim mufrada wa ama alismu lmufrad isimka la kali yeelay falmuraadu kan loola jeedo bihi isim mufrado haahunaa halkaan wuxuu leeyahay haahunaa halkaan wuxuu u leeyahay shan baabaa looga hadla isim mufrada shan baab baabulkelima alkalaamu huwa lafdu lmurakab marka la joogo mufrad waxbaa loo yaqaan baabu macrifati calaamaati اlicraab baabulicraab marka la joogo mufrad wax kalaa loo yaqaan wax kalaa loo yaqaan baabu lmubtadai wاlkhabari wax kalaa loo yaqaan mufrad baabulcalami marka la joogo wax kalaa mufrad loo yaqaan baabu laa walmunaadaana wax kalaa mufrad loo yaqaan Ah, shan baabaa looga hadlaa likulli maqaamin lahu maqaal meel walbaaba war u munaasibaha ilaada mufrid meeqa baabaa looga hadlaa shan marka la joogo baabulkelimati ilaa kalaam iyo kelimatu iyo kelima jiraan nidhi soo maa mufrad waxbaa loo yaqaan baablicraab waa midkaan hadda joogno mufrad waxbaa loo yaqaan baabulcalam marka la joogana mufrad wax kalaa loo yaqaan baabu mubtada wlkhabarna mufrad wax kale loo yaqaan baabu laa annafiyati liljinsi wa baabu lmunaadaana mufrad wax kalea loo yaqaan bal baabulkelime aan ka soo bilowna baabulkelime marka la joogo mufrad wa maxaa la yidhaha maa laa yadullu jus'uhu calaa jus'i macnaahu saasaa la yidhaha mufrad maa laa yadullu jus'uhu calaa jus'i macnaahu waxaa la yidhahdaa shay haddii la kala qaado macnihii guuduu tuseeyey qayb ka mida aan tusayn maa laa yadullu jus'uhu calaa jus'i macnaah waa wax haddii la kala qaado qayb ka miduhu macnihii guud qayb ka mida aysan tusayn hadda fiiri shayga waxaa lagu fahmaa shayga ka soo horjeeda waxaad tidhahdaa hulaamu zaydin zayd addoonkiisii kala qaad hulaam keligiis wuxuu tusaa addoonu tusaa macnihii guud qayb ka midu tusa zayd keligiisne macnihii guud qayb ka midu tusa mufradku saas maaha zaydun aa la yidhaha mufrad marka baabu kelime la joogo zaydun oo kale qaama oo kale hadda zaydun kala qaad zaydi soo qaado zaay keligeed meel ku qoran adag ma zaaydi zuhdiga mase waa zaaydi ziinada mase waa zaaydi zaydun ku jiri jirtay miday ta adu ma taga mid gaara may kutuse may midna kutusi ma gaar haddii la kala furfuro macnihii guud wax ka mida kutusi mid hadda zayd meel ku qoran zayd ma laga fahmay ma laga fahmay maxaa yala ma tii zaydii ziinada ma ti ay ku jirtay zuhdiga mase waa midii zayd soo ma jeedi waa sidaas diinaar bal hadda deelka keligiis qaad ma daalkan waa kee ma kii dunyaa ku jiri jiraya ma kii diinta ku jiraya mase waa kii diinaarka wax laga fahmaya lama marka mufrad maxaa la yidhaahda maa laa yadullu juz'uhu calaa juز'i macnaa waa wax haddii qayb ka mida la qaado macnihii guud wax ka mida uusan tusayn ee uu macno beelayo baabulkelima markaan joognay saas haye baabkanna mufrad xaa la yidhaah waa kana maa laysa muhanna walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaaءi اlkhams saasaa layidhaha baabkan markaan joogno baabulcalam marka la joogo baabulcalam ala tega isimka calamka baabkiisa maxaa la yidhahdaa mufrad maa laysa murakaba waa waxaan murakab ahayn maa laysa murakaban al maa laysa murakaban baabu lmubtadai wاlkhabari marka la joogo mufrad maxaa la yidhaha maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati baabu la allatinina fi jinsi iyo baabu lmunaadaana maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf likulli maqaamin lahu maqaam boos walbaa war gaar uu leeyahy marka shantaasaa looga hadlaa saas darteedu kuu leeyahay haahunaa mufrad wuxuu haahunaa kuugu danaa meeshaad ku aragtaba mufrad inaadan qaacidadan ku keenin markii lu yidhaha mufrad xaal lagu yidhaha iyadoo la joogo baabul kelima ama iyadoo la joogo baabul carab ama iyadoo la joogo baabul mubtada mufrad xaal la yidhaha maa laysa musanna halka xaba maa taqan adig saas saasuu kaa ilaalaa haahunaa saasuu kuu leeyahay mufradkaan kuu sheegaa waa waxa mufrad loo yaqaan fii baabi macrifati alaatan amase fii baab اlcraab iska dhig wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed